أصوات الخير للإنشاد تقدم islaamka ay baraarugay iskaashadanahayo ilaaliya diintoodiina israaciya cadowgood islaamka ay baraarugay iskaashadanahayo ilaaliya diintoodiina israaciya cadowgood israaci yaa cadawgood ilaahana amreed ilaa ilxaadkani ah ilaa kalimada alle isku dhaqan dhammaantood ilaahana amre ilaa ilxaadkani gaalka ah ila kalimada alle isku dhaqan dhammaantood isku dhaqan dhammaantood injireedan dhooban israa'iilka maamulo Imdigaati ku shirayno inaylaayan islaamka injiraydan dhoobaniyo israa'iilka maamulo imdigaati ku shirayno inaylaayan islaamka inaylaayan islaamka igaad iyo amisom inagayno midoobeen ilaahayna mamoge istagan xigsaaneyna higaad iyo aamisom inaga noomidoobeen ilaahayna ma mooge isagaan xigsaaneyna isagaan xigsaaneyna imtixaanka u adkaysta iska sabra muslimiin ilaahay gun la siinaaye ikhlaaska aan laazimno imtixaanka u adkaysta iska sabra muslimiin ilaaha gun la siinaaye ikhlaaska aan laasimno islaamka ay baraarugay iskaashadaan ilaaliya diintoodiina israaciya cadawgood islaamka ay baraarugay iskaashadaan ahayo ilaaliya diintoodiina israaciya cadawgood israaciya cadawgood israaciya cadawgood